alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu alaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullah ehm, waxa aynu ku jirnay kitaabu salaa basmalada bisinka ma kor baa loo qaadayaa ma hoos baa loo dhigayaa bisinku faatixada ma ka yahay ma albasmalati fi اlfatix haye bisinku faatixada marka laego haye way waa hoos baa loo dhigaya waa sunaha waxaan ka warramaya marka hore horta bisinku faatixada halkuu kaga jira haye waa ninka horaa sheegay farsada aye waa aayad ka mid a aayaadka faatixada bisinku waa aayad oo bimacnaa hadduu qofku ka tago bisinka faatixadii mu akriyin calaa qawlin soo maaha waay haddii la bisinku faatixada kamid maahana waa masle kale waay ambahan kamid ahaa dambayuu kamid ahaanineh sunnuhu markaa waa maxay ama saddex haye Ah, inaka halkaa gacanta ka taagaya ah. in hoos loo dhigo way in kor loo qaado ka waran haddaba ma xukm اljahri bilbasmala ida kana a ah. sunihii waa hoos in loo dhigo haddii kor loo qaado ka hor waa sax maxaa sunaha ku cagsiya xaaraan ba mise waa jaais aan ku soo dhaweyey haddaad aan aqoon lahayn ina haddaad tukinayso kor uqaad si aanay u odhan miski baad hoos nooga dhigtay haddii kalena hoos udhig waa sax waa tafsiil wanaagsan haye haye waa jaais in kor loo qaadaana in kor loo qaadaana maxay waa jaais laakin sunnuhu waa in hoos loo dhigo isagoo jaaisa oo suno mar hadduu jaais yahay mararka qaarkood ba sida ku sheegaya ay tahay inaad kor u qaaddo markaad arkayso dadkan inay bisinku kasoo barbaareen oo kor loogu qaadi jiro ay u arkaan ninkan inuu faatixadii kala dhimay amba wax yeelay markaad kor u qaado lakin de cilmigi cilmiyanna loogu sheegay masalada aamiintuma kamid baa faatixada iyana haye ka mid maaha macnaheeduna waa maxay allahuma istajib marka waa waajib lakin amin la dhaha oo bimacnaa hadduu qofku ka tago sujuud sahwi buu la iman kara ida aslama shakصu walaa yastadiicu an yaqra'a alfaatixa waxaana waqtu salaa famaada yafcal ida kaana xaaluhu haakada aye subxaan allah alxamdu lillah allahu akbar eryada isku bedelay qofki haddii intii aanu ka gaadhsiin karayn ragcadda hore iyo ta dambe keebaa sunaa in la dheereeyo aye ragcadda horaa suna in la dheeray ilaa mooyaane jimcaha oo maxaa sunnaa jimcaha marka la akriyayo sabixismo iyo hala taakxadiid tahala baa aayada dheer lakin nabigaa sameeyey alayh isalatu sala saas mufasal min ayna yabda min ayna yantahi almufasal min alqur'an hay-ada ka joog suuratu xujuraat ilaa iyo suurat الnaas xadiiska jubayr bn mudcim uu soo wariyey radi allahu canhu u yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaqrأu fi lmaqribi bituur laba faa'iido oo laga qaadanaya sheeg udkur faa'idatayni min hada اlxadiis samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaqrأu fi lmaqribi bituur haye tfadal udkur waaxidata minha diwaal almufasal indiwaal mufasal maadaama rasuulka inta badan qisaar mufasal akri jir suuradaha gaagaaban ee mufasalka inay laakiin banaan tahay oo ay مرمر suno tahay in suuraddeed la akriyo maqribka taasi waa faa'iido alfaaidatu taaniya haye ya hadal hor uga suuraddan qiyaamahay ka warramaysa sax oo aakhira la isku xasuusinaya haye ya i hal qof hoy sheeg hal qof haye hal qofu kasoo gudbi iska fadhiso maadsude waad jawaabtay haye jawaabtiisii sheeg a qisadaa dhamaystirmaysa faa'ido kalan raadinay haye haye a faa'idada muhimka waa taas oo mustalaxa aad ku arkay weliba qofkii markuu xadiiska sii gudbinayo waxaa loo shardiya inuu muslim yahay labaatana shuruudda loo dhigay sai xadiiska saxiixaah soo maaha laakiin waktiga ataxamul markuu soo qaadanayo shardi maaha inuu muslim yahy isagoo gaala buu nabiga xadiiskan soo wariyey ma maogta ayuu ka ogaaday isagoo muslim laakiin sii sheegay hadduu isagoo gaala sii sheegi lahaa lagama aqbaleen oo gaalku caadil baan u ahay bay noqonaysa xadiiska xudayfa radi allahu canhu ee uu yihi salaytu maca nabiy salى اllahu alayh wasalam fama marat bihi aayatu raxmati ila waqafa cindaha yasأl walaa aayatu cadaabi ila tacawada minha akrajahu lhamsa waxasanahu tirmidiy maxaa laga qaadanaya haye inaad ilaahay ku bari karto salaada dhexdeeda salaaddii naafilada ahayd oo haddaad aayad naxariis ka warramaysa allahuma arxamni haddaad tidhaahdo haddaad aayad naar ka warramaysa allahuma ini cudika min annaar saas haddaba sunno faralka ma la sameynaya aye sunnahay gaar kuta siday daahirka inta badan nebigu alay sla sl sunuhuu sameynaya faralka muu sameynaya shekh ibn cuthaymin raximah llah wuxuu leeyahay faralka marmar waa la samayn karaa bu salaaddii ku buri mayso saasuu leeyahy cilmo kalena way diideen waxay dhaheen faralka lama samaynayo faqaminun an yustajaaba lakum faqaminun macnaheed waa maxay haye ma macna qaminun xaqiiqun aw xariy xaqiiqa in la idinka aqbali doono umir الnabiyu slى اllahu alayh wasalam an yasjuda calى sabcati acdumi wa hiya fadl umira nabiyu sal ly sl an yasjud calaa sabcati cadumi wa hiya aljabha wa maaha wa macaha alanf sankii baa la socda intaasoo wada socota waay haaniya ya alyadayn haalitثa alrukbatayn raabica adraab aطraaf alasaabic aw asaabic lyadayn man amara nabiya sala allahu alayh wasalam umirtu buu yihi e allah ilahay waa amri wey saas qala اlmualif raximah اllah an ibni buxaynata radي الlahu canhu an الnabiya slى الlahu عalيه waslm kana ida salىa faraja bayna yaday xatى yabduwa bayaadu ibطayhi mutafq caleyh وعan iبni buxaynata malik bn jundub alasdiy malik bn buxayna radi allahu canhu waxaa laga soo wariyay ana nabiya salى الlahu alay slm nebigu kaana wuxuu ahaa idaa sallaa markuu tukado faraja mid kala fogeeya kala kaxeeya beyna asaabicihi farihiisa xataa yabduwa faraja beyna yadayhi asaabicihi maaha faraja mid kala fogeeyo beyna yadayhi gacmihiisa oo bimacnaa calaa jambahi ka fogeeyo labadiisa dhinac xataa yabduwa ilaa uu muuqanayo bayaadu ibdayhi kilaan kiladiisa aw kilkiladiisa caddaanteedu uu muuqanayo muttafaq caleyh xadiiskana daliil wuxuu yahay qofku markuu sujuudayo inaanu isku dhejinin labadiisa cududood aanu kusoo dhejin labada dhinac ee sidaa nebigu samayn jiray calayhi isalaatu wasalaam uu kala fogeeyo oo labadiisaa dhinac labada gacmood ay ka gonaadaan labadiisa dhinac haddiiba se ay dhacdo qofkii oo uu isku dhejiyo salaadiisii waxba ma noqonayso inuu sunihii nabiga khilaafin mayno alayhi isalaatu wasalaam bimacnaa salaadiisii ma baabayso ana nabiya sala la ala sl kan waa idan sala marka tukado faraja ay baacda mid kala fogeeya beyna yadayhi labadiisa gacmood faraja mid fogeeya beyna yadayhi labadiisa gacmood buu fogeyn jiray amba iyagu kala fogeyn jiray amba waa looga jeeda labada ninac ka fogeyn jiray macna inu istagaya xataa yabduwo ilaa uu muuqdo bayaadu ibti alibti waa kilkilada waynu garanayna bayaadna caddaanteeda oo nabigu ala sl slam adaa midabkiisuna caddaa dee khamiiskan qufulan oo kalena muu xidhnayn xadiiska waynu soo argay an ibra bn casim radi allahu canhuma qala wuxu qala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam idaa sajadta haddaad sujuuddo fadac dhikafayka labada gacmood dhulka dhig labada baabacoo dhulka dhig markaa weeye kafayk warfac kor uqaad mirfiqeyk labadaada suxul ama dhudhuna labadaada ayna suxulna kor uqaad rawahu muslim marka xadiiskana daliil wuxuu yahi hun inaan la wada gogleyn gacanta oo gacanta ilaa suxulka aan sidaa loo soo dhigaynin markaa sidaa loo dhigayn sujuudi ee qofkii labadaa kafe hore u dhigayo intaa kalena uu kor uga qaadayo waa kii mar kalena rasuulku diiday alayh salatu salaam iftiraash asabc xadiisku intaasu la macneeyey matal aygoo kale iyo xayawaanada waxay sameeyaan inay gacantooda saa u wada goglaan markaa ah inaan la isku ekeysin iyagii idaa sajada haddaad soo fadac kafeyka labadaada baabico warfac kor uqaad mirfiqeyka وعن waay بن xujr radi allahu canhu ana nabiya sala الله alay sl nabigu kaana wuxaa idaa rakaca markuu rukuuco faraja mid kala fogey bayna asaabici farihiisa dhexdoodu kala fogeyn jiray wa idaa sajada markuu sujuudo dama wuxuu isku gen jiray asaabici farihiisa rawahu lxaakimu xadiiskana wuxuu tilmaamayaa laba arrimood marka sujuudda inuu nebigu aleyh isalaatu wasalaam iyo marka rukuucda kala duwi jiray xagga faraha marka la ego hadday rukuucda noqoto inuu faraja bayna asaabici farahaasi inay kala fogaan jireen oo jilibka dhinac kasta ay kaga wareegi jireen markay saa u kala durkaan labada farahaasi markay saa u kala fogaadaan inuu jilibkiina si fiican ugu qaban jiray markuu sujuudsan yahay faraha muu kala fogeyn jirine muxuu samayn jiray dama asaabicahu farahintu saa iskugu soo dhejiyo halkaas dhagihiisa ku beegan ama garbihiisa ku beegan ayuu sujuudda ku beegi jiray وعن wال بن xujr radي الlahu canه an nabiya sal ل sl kan wa ida rakaca markuu faraja mid kala fogey beyna asaabici waida sajada dama mid isku geeya asaabicahu وعan caiشha radi الlahu tacala canha qaalat ra-aytu rasuula الlahi salى الlahu عalayhi wasalam yusalي waxaan arkay rasuulka ilaahay oo tukanayo mutarabican yusalii isagoo tukanaya mutarabican xaalo yahay mutarabican mid dooyeysan mid aan maxaan ku dhahdaa dooyeysi maaha mutaraabica idinka af somali baan u sheeginaya rawahu nasaa-i wa saxi ibn khuseyma waa saa rag badan imika ay ufadhiyaan taraabci waa sidee sidaa imika ninkaa iga soo horshada u fadhiyo wey labada lugood in la isku idaarsado ya labada lugood inta labada sab qof fursaa udhigay inuu labada lugoodna saa isku weydaariyo jelsadaa maxaa la hahdaa atarabuc maxaa marka waxaana kamid tiri rasuulka aleyhi isalaatu wasalaam oo sidaas sameynaya haddaba waxaa la is ma markii uu xanuunsanayeyba xadiisku ma sheegin inuu xanuunsanayay rasuulka alay sala slam laakiin waa suurtagal markaa qofkii xanuunsanayey hadduu sidii sunnaha u fadhiisan karayo oo marna labadii lugood uu luka dhigi karayo labadii ugu ugugaleyood iftiraashka uu sameyn karay haddii kanla tarabuc aan u fududaya saasuu samaynaya marka culimadood waxay ku qaadeen inuu xaalatulmarad yahay haddiiba xaalatulmarad aanay ahayna markii uu qofku atixiyaadsanayey atixiyaadkii caadiga ahaa markuu fadhiisanayay sunnuhu muxuu ahaa inuu lugta bidix ku fadhiiso tamidigna uu taago amaba uu misigta ku fadhiisto ta midigna uu taago e labadiisi kaba soo qab qof baa intuu salaaddii si fiican usoo tukaday su soo waday markii uu atixiyaadsanayey ama beyna sajdataynkii ayuu tarabucaa sameeyey saasuu sameeyey sida ay culimadu ka soo rareen ibnu cabdilbar sheekha la dhahdo wuxuu leeyahay waa arintaasi salaaddii way burineysaa salaad saas way way ku bureysa hadduu qofka saa fadhiiso culimo badan oo kale ma bureyso xaaladan iyada waxa lagu qaaday qofku markuu xanuunsanayo qofka xanuunsanaya siduu doona ufadhiisan kara sidii isaga u sahlan hadduu markaa lagu isweydaarsanaya hadduu fadhigii kale iyo siduu ufadhiisan kara ayuuma ufadhiisanaya وعن عائشة رضي الله تعالى عنها qاaلت waxay tiri aytu arkay rasuul الlahi salى الlaه alay rsulka allo yuصلii tukanayo mutarabican xaalo yahay mutarabic mid lugahaasa isku wadaarsaday oo tarabic qofka soo fadhi ku tukanaya sidaa culimada qaarkood ba waxay hahdeen fadhiga tarabuca u si suna usii wanaagsan وعن iبن cabاs radي الlahu canهuma an النabiya slى الlaه alay slm kaana waxaa yaqul mid ihahdo beyna sajdatayn laba sujuudood inta udhaxaysa allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warzuqnii rawaahu alarbacatu ila النasaaئiyu wاllafdu labi dawuud waصaxahu اlxaakim aljalsa beyna sajdatayn ruknigaa markuu rasuulku ku jira alayh الsalaatu wasalaam meel iska bilaa digriya rasuulku ma samayn jirin salaada oo iska aamusan yahay ee kaana yaquul wuxuu ahaa mid ihad beyna sajdatayn allahuma kfir lii ilaahu ii dambi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdini itoosiyo iyo hanuuni wacaafinii iyo ilaali warzuqnii iyo arsaaq rawahu arbacatu ila nsa lafdi abi daawud dikrigan udhexeeya labada sujuudood iyo ka sujuudda iyo ka rukuucda culimada intooda badani oo shaaficiyada iyo qolooyinkaasi ay kamid yihiin waxay dhaha waa sunne maxay kamid tahay min sunani salaa macnaheeduna waxa weyan hadii qofkii ka tago oo camdan xataa uga tago inay salaadii saxbi noqon culimada xanaabiladu waxay ku tegeen iyagu inuu waajib yahay waajib markay kuleeyihin salaada dhexdeedana waa haddii aada ilowdo sujuudu sahwi waa kaaga filan haddaad ukasano way kaa bureysaa bay salaada marka eh, si guud wallahu aclam waxaad moodaa inuu dikrigani waajibka u dhow yahay lakin jumhuur culamaa waxay ku tageen inuu sunaya waxaa shardiga un markaa istikfaari inay kamid ahaato u leeyay ibn baas raximah oo nebiga maxaa ka soo arortay allahuma kfir lii allahuma kfir lii allahuma kfir lii ayay adilo kale kusoo arortay iyaduna halkana istikfaarta way ku jirtaa walow adkaari kaleba ha lagu sii dare dikri kaleba ha lagu dare marka waa inuu istikfaari ku jirto allahuma kfir lii hal mar baana kaga filan bimacnaa hal mar baa haddii la waa sunne amba waajib ka gudaya inuu kasii kordhiyaana way sii fadli badanto ilaa saddex u gaadhsiiyo hadduu kasii badiyana waxa dikri kale ma ku bedeli karaayoo matala allahuma kfir lii waliwaalidaya oo kale inu ihaha mar haddii nabiga alay slat sla an laga haynin culimada qaar ba waxay ka fahmeen inaan taxdiid aanay lahayn oo hadal kale uu kusii dari karo sa uu leeyahy sheekh ibn baas raximah llah warxamnii waa macruuf i naxariiso wahdinii dee hidaayadii markaa waa dariiqiina itus iguna sug markaa wey labadaasa ku jirta ihdina siraat mustaqim isagoo qofkii muslim haddana marku leey ihdinii waa habitni wey cala ariiq almustaqiim ilaah igu sug wadullanii ina tus wacaafini alcaafiya ereygaas in badan buu kusoo aroraa qur'aanka aanka adilada kusoo aroraa wasal llah alcaafiya ba axaadiista qaar ku jirtay caafiyadu markaa waxay keensanaysaa alcaafiya walmucaafaa waa qofkii in la xanuun laga ilaaliyo faqri laga ilaaliyo dhib kale laga ilaaliyo waxaasoo dhan bay koobsanaysaa caafiyadaasi masiibo jirta mid soo socota xanuun leh gaajale dhibaato kale leh oo caafini markaa waa macno ballaaran warsuqni ilaahu yarsaq wixii la cunayey wixii la cabayey wixii la xidhanayey meeshii la degayay waxaasoo dhami maxay soo gudagelayaan risqigaasay soo gudagelayaan rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam ereyada ilaahay lagu baryay waaweynuu sheegay waxaa ka mid ah afar halkan ku jira amba shantanba laftigeeda allahuma kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii wacaafini xataa salaada ka hor ee salaada iyadoo ka baxsan baad ku ducaysan karta oo ducooyinka u cajiibsane ilaahay lagu baryo adduunkaagi iyo aakhiradaada bay ku jamcinaysaa baa nabiga laga soo wariyay ala sala slam wjburnii baa soo aroortay saas oo kale alfaada qaarkood sheekh albani u saxiiyey xadiiskaa waa wjburnii ay ku jirto washburnina maxay noqonaysaa ilaahow ikab bay noqonaysaa kabitaan aljabiira waa inagii soo maray malmas cala aljabira marka waxa weeyaan ilaahow arrimahayga ii toosiyo wixii iga dhiman ii hagaaji mid xasi xisiya mid macnawiya warfacnii baa soo aroortay saas oo kale ya wahdinii warfacnii wajburnii hadduu cita qofkiisa wadareeyo waxba kuma noqonaysa o cay an malik bn اxwayris radia alahu canhu anahu ra-aa u arkay anabiya sala اlahu alay sl nabiga oo yusallii tukanaya faidaa kaana markuu hado fii witrin min salaatihi tiro kala dhimanoo salaadiisa a ah markuu ku dhex jiro lam yanhad ay lam yaqum ma kacaynin xataa yastawiya xataa yaktamila ilaa uu ku dhamaystirmo qaacidan fadhi rawahu buaariyu xataa yastawiya qaacidan ilaa u dhamaystirmo qaacida bimacnaa xaala kawni qaacida isagoo fadhiya jalsadana waxaa la uu xadiisku sheegay jalsatu alistiraaxa waxa weeyaan markuu ragcadda koobaad dhameeyo ee uu ragcadda labaad ukacayo witri buu soo dhameeyey witri min salaatihi hal ragcada baa dhamaystirantay inuu yaro fadhiisto intaanu kicin markuu ragcadda saddexaad dameeyana ee tacafraad uu kacayo iyadana sidaas kalen yaro fadhiis ilaan intan kale atixiyaadkii baa joogo oo uu fadhiisanaya atixiyaad buu fadhiisanaya lakin markaan isagoon atixiyaad ufadhiisanin kor usii kacayo jilsadana inta badan waynu sameynaa imika dadku aad bay u sameeyaan xadiiskana musnifkiisu uu soo wariyay xukunkeedu waa maxay horta inaanay ruknina ahayn waajibna ahayn waa la ysku waafaqsan yahay laakiin sunanta salaada ma kamid baa mise mid maha culimada intooda badani jelsadan way diideen waxaana yidhaahdeen qaarkood waa rasuulka alay sla slam markii uu cuslaaday ee dee da'dii wax ku soo baxeen ayuunbuu saa u sameynayay inay diidaanna wax kalama waxaa keenay matalan malik bin xuwaris uu soo wariyey nebigu ka soo wariyay alayh salatu sala soo maaha intaasoo saxaabiy oo kale dhowr iyo toban kaleoo saxaabiya waxay dhahdeen sifatu salaati nabiyi sala allahu alay waslam bay sheegeen kumanay soo darin waa inaynu soo maray xadiis badan sifadii salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ka warramayeen cid jalsadan sheegtay oo saxaabadaa sida daqiiqa ah ee xeesha dheer u sifaysay nebiga aleyh isalaatu wasalaam ma jirto salaadiisa saxaabiga markaa isaga laga noqday de horta waxaa la idhaahdaa qofka isagu wax dheeraada keenay ziyaaratu cilmi buu keenayo ziyaaratu cilmigaasaa lagu soconaya culimo badan ba marka waxay ku fasireen waa xaalad gaaroo nebigu u bahday qaarkoodna waxay leeyiin waa sunne qaarkoodna waxay idhahdeen qofkii ubaahana ha sameey kii aan ubaahnayna yuu samaynaya isku soo ururiyo haddaad aragto imaamka aad ku daba tukanayso samaynaya samee haddii aanu sameyneynina adigu ha ku khilaafin oo ha samaynayn isagoo isagii ka tegaya hadduu idhaa qof war waa suna xadiiskii nebiga saxiixa ah, bay ku jirtaayo nebiga laga soo wariyey oo sunnahaasaan ku soconaya fariid wey <laughs> hadduu ka tago toban maahae farid waxaan uga jeedaa mar hadduu leeya anu nebi maxamed xadiiskiisi baan tixgeliyay aleyhi salaatu wasalaam oo saxaabigaasaa soo wariyey waa nin tir adag cuskaday waa nin meel adag he cuskaday weeyaan lakin imaamkaaga ku khilaaf an mali bn xuris radi allahu canhu anahu ra-a arkay nabiy sal la sl yusali isagoo tukanaya faida kaana hadduu hada rasuulku fii witrin tiro kala dhimanoo min salaati salaatiis kamid a ah. ragcadihii baa looga jeedaa ragcadaha markuu tirada kala dhiman marayo ee ragcaddii koobaad ragcaddii saddexaad saa u marayo lam yanhad nahada waynu aragnay in badan ereygaasi waa bimacnaa qaama lam yanhad muu kacaynin xataa yastawiya ilaa uu ku dhamaystirmo qaacidan xalaw yahay mid fadhiya oo yar fadhiisto saxaabigana wuxuu ka mid yahay waa saxaabigii dhinac dhinaca kale soo wariyey salluu kamaa ra-aytumuni وعn aنس بن mالك رadي الله عnه aنa رasuul الlahi slى الlه عlي sل rsulku qanata waa qunuuday شhahrا bil buu qunuuday bacda rukuuci rukuucda kadib yadcuu calaa wuxuu habaarayay axyaain qabaail axyaa ay qabaail min axyaai lcarab min qabaail carab ka mid ah qabaaishii carbeed uma tarakahu dabeetna uu ka tegay qunuudkii buu ka tegay intaa kadib mutafaq aleyh waliaxmeda wadaar qudniy naxwuhu min wajhin aakhar wazaada wuxuu kusii kordhiyey imaam axmed fa في الصبح صبح subaxa miyaa يزل yazal kama suulin yaqnutu inuu qunuudo xataa faaraqa dunya ilaa addunyada ka faaruqay bimacnaa xataa maata ilaa uu nabigu dhintay alayh isalatu slam wa canhu waxaa laga soo wariyay anas malik radi allahu canhu an nabiy sala allahu alay sl nabigu kaana wuxuu allaa yaqnutu mid aan qunuudin ilaa mooyaane idaa dacaa u ducaynayo liqowmi dad markuu u muslimiina markaa wey liqowmin ay qowma muslimiin aw daca amba u habaaraya calaa qowmin ay calaa qowmin kaafiriin qolo gaalaha ah markuu habaaraya mooyaane صaxaxahu ibnu khusayma wa can sacd bni ariq alashacii radi allahu canhu qaal qultu waxaan ibu ihi liabi aabbahay waxaan ku idhi yaa abati aaboy inaka adigu qad sallayta waad ku daba tukatay khalfa rasuuli llahi sala اllahu alay sl rasuulka alla gadaashiisa rasuulka wa abi bakr wakhalfa abi bakrna waad e ku daba tukatay wa cumara wakhalfa cumarana waad ku daba tukatay wa cumaana wakhalfa cumaanana waad ku daba tukatay wa caliyin wakhalfa caliyna waad ku daba tukatay ee su-aalaan ku weydiiyey afa kaanuu miyay ahaayeen nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam iyo khulafada raashidiintahay yaqnutuuna qaar qunuuda fi lfajri salaada subax qaala wuxu uhi saxaabigii waa sacad binu daariq waxa way daariq binu ashci ayaa yidhi ay bunay ay bimacnaa yaa yaa bunaya wiilkaygiiow muxdath ay huwa qunuudkaasi qunuud fi lfajri muxdathun waa mid lasoo darisiiyey waa bidcatun wey rawahu alkhamsatu ilaa aba daawuud mooyaane qadiyadan waxay ku saabsan tahay witrigii qunuud fi lwitr iyo qunuud oo dhan nawaasisha iyo salaadahaba in la qunuudo marka witridii axaadiista dambe ay noo iman doontaa lakin imika xadiiskan hore wuxuu tilmaamaya qunuudka laftigiisa dhowrkan xadiis marka la isku geeyo axaadiistan sidaynu arkayno sheekhu inoo wada keenay waa fiqi wa kita waa xadiiskiio dee fiqi oo kale aho sidana waa la yidhi tanna waa la yidhi tanna waa la yidhi oo xadiiskiya weyaan marka waa la qunuudi karaa subax meel lama qunuudi karo waa bidco labadii xadiis ba halkan aynu ku ya salaada subax rasuulku kama suulin inu qunuudo ilaa uu ka dhimanayay mayna in la qunuudaa waa bidco markaa waxaad ogaataa culimada qaarna ay sida yidha qaarna siday yidhaahdeen inay in badan oo kamid ahi dee daliil daliishadeen eh, laakiin mushkiladu waa muqalidka maaha sheekii ijtihaaday isaga xadiiska ay la noqotay ee eh, waa maxay waa ciddan kasii dambaysa ee kusii daynaysa een aniga imaamkaygii shaafici ayaa sidaa yidhiyo baabacada tima miyay ka soo bixi oo le inaanan qowl kala qaadanayn anaa shaaficiyu maa xayaytu waynamut fa wasiyati linnaasi an yatashafacu anuu shaafici baan haddaan dhintiyo haddaan noolahayba waar dadka shaaficiya noqdaan le <laughs> ya marka tacasubkuma dee dadka la durko oo nin baa shaafici sujuudda ku habaarayay allahuma qtul shaaficiyan allahuma amid shaaficiyan xataa laa yadhaba cilmu maalikin buri ilaahu shaafici dil cilmigii maalik baa meesha ka baxaya oo shaafici baa la raacaya de shaafici maalik waa kan dhintee hadda imaamu shaafici iyo imaamu maxaan ku dhaha malik waa macalin iyo ardaygiisii oo mid waliba u ka kale kusii farxayo imaamu malikna inuu ardaygiisu heer gaadho ku farxaya ya shaaficina waaba macalinkiisii oo kan ammaanaya cilmigiisa ka faaidaystay lakin muqalidkan ka dambeeya ee la karilaayay qaar badan imika anigu shaaficiyaanu nahay oo fiqigii shaaficiyada ah dee fiqiga shaaficiyada waa cilmi lagu daalay o rag baa so shaqeeya way wanaagsan yihin lakin meelo badan soo lagama yaabo inu daliilka ka hor yimaado ya oo sheekaasi xadiis daciifa waa ku dhisay adiga maalinta qiyaamaha su-aasha laga weydiin doona maxaad shaafici unoqo may noqonaysa haddii lagu haa haddii aad tirado aniga shaafici baa la weydiinaya waayo maalik ninka baa la weydiinaya kana ilinka maalikina wuxuu leey kana ugu saxsane abu xaniifana talowkee baa la weydiin doonaa way culimadaasi waa culimadii diintan u dadaalay ee raggii rag ahaa weeyaan laakiin muqalidiinta ka dambeysa muqalidiin marka leenahay dee culimada iyaguna mujtahidiinta heer gaari laga warran mayo culimadaasi qaar badan baa imaamadoodii khilaafay oo sheekiisii shaaficiga midkan saayidhi masale ku khilaafay oo daliilkii baan ku raacay de shaaficina saas u dardaarmay hadaad aragto qowlkayga qowlka nebiga khilaafaya e dee qawlkayga gidaarka ku dhufa buri qawlkayga gidaarka ku dhufa qadiyadda qunuudka marka lasoo ururiyo qunuudka horta waa ducada bay culimadu leh macayaasha yeesha maxaa kamid a ah qunuud waqumu lilahi qaanitiin maxay ahayd qunuudkaasi aynu soo marray saakitiin soo maha waa sukuut qunuut bimacna ducaa marka la qunuut fi lwitri amba qunuut fi fi salawaat amba fi nawaasil bimacnaa waa ducada qofkii oo taageynta badan sameynaya maslada kusoo ururtay kusoo marka lasoo ururiyo nawaasil baa jirta wax lahado oo xadiiskana markaa laga fahmayo inuu nawaasilsha rasuulka alay slatu slam markaa isticmaaliy nawaasilshu waa jamcu naazila naaziladuna waa almru اlcadiim aladi nazla bاlmuslimiin waa arin weyn oo muslimiinta ku habsaday weeyaan nazla kusoo degay maala in dad muslimiina la laayo idaa qatala alcaduw kasiira min almuslimiin aw asra kasiira minhum aw xasarahum uu cunaqabateeyo iyo wax lamid ah matalan rasuulku alay slat slam qabaailkan uu habaarayay sida axaadiis kale sida saxiixa ku jirta kusoo aroortay magacyadoodii waa la magac dhabeyo calaa riclin wa dakwaanin wa cusaya magacyadooda saas ahan riclin waa qabiil qabail bani sulaym la odhan jiray bay kasii mid ahaayeen oo raggii saxaabadii laayeen raggii quraada raggii laayay wayaan nimankii laayay wayaan marna qolo huday ladhaa baa laysay oo toddobaadkii saxaabi mar kalena eh, eh, rajiicna kulaay waa kulaayay sul bani marna hudayl baa laysay rasuulku qolooyinkaa wuu habaaray markaa qabaailkaasi allahuma alcan calaa riclin wadakwaan wacusayi casat illah ilahay bay caasibuun waa jiribadoodii kasii mid ah xadiiska markaa maxaa laga qaadanaya naazilada muslimiinta ku timid haddii matala maanta la yidhaha filistiin baa loo duceynaya salaada dhexdeeda oo yahuuddaa la habaaraya inay sax tahay inay oo salaadaha dhexdooda lagu qunuudo ama dad kaloo muslimiin la dhibaateeyey sidaa loogu duceeyey waana dhaqankii nabiga caleyh isalaatu wasalaam markay arrintaas meesha ka baxdana inay la yska daayo oo uma tarakahu baa ku jirta cadnaxadiiska yadcuu calaa axyaai min axyaai lcarab uma tarakahu marka qadiyaddii meesha dee muddo u habaare rasulku alay slat slam inuu iska daaya adna oo aanu joogtayn xadiiska riwaayaddan odhanaysa fa ama fi subxin falam yazal yaqritu xataa faraqa dunya culimadu say u badan yihin waa daciifiyeen riwaayaddaas daciif bay leyin intaas haddii ictiraano waa saxiixina waxay uga jeedaan ba waxaa looga jeedaa in rukuucda markuu kasoo toosay in badan uu taagnaan jiray isagoon ducayneynba maanaa ducada la maqlaynba xagga sanadka markaa maxaa xoog badan xadiiskaa uma tarakahu ko iyo xadiiskan dambe isna ina ay bunaya muxdath markaa su-aasha muxuu u weydiinaya aabihii taabicigani sacad taariq bin ushaym alashaci bani lashc waa qabiil carbeed saxaabigana waa saxaabi wuxuu arkay dad qunuudaya sida ka muuqata oo salaadii subax qunuud sameynaya dad diidanna wuu arkay dabeetana wuxuu leeyay aaba adigaaba nebi maxamed kusoo daba tukaday iyo raggii ragga ahaa ee kale dee hebel iyo hebel iyo hebele miyay qunuudi jireen surmay waa muctis markaa maxaa soo harayba ninka nebi maxamed ku daba tukaday nebi maxamed oo salaadii subax qunuud ayaan arag hadduu arkayna dee qunuudkii gaarka ahaa ee naazilada laakiin qunuudkan joogta dee salaada subax waa muxdas buuri markaa xadiiska waxaynu ka qaadayna markaa in salaada subax la qunuuda waa bidco waana muxdas culimada laakiin ku tagsan shaaficiyada iyo maalikiyada kamid a ah. madaahibta aaminsan maxaa kamid a ah? ya culimada shaaficiyada iyo culimada maalikiyadu ba aaminsan xadiiska horeanay ku sadeeyey iyaga laftigooda laakiin isagoo xadiis ku saleeyo bidca noqon karaa shaygu sidaasaana la iskaga ilaalinaya waayo nebi maxamed alay slat slam wuu ka tegey haddaba marka ay timaadana waa la samaynaya markaa loo iska deynaya weliba culimadu waxay leeyihin shanta salaadood boo la qunuudaya subaxun kuma eeka markay naazilada hadday subaxa tahay hadday duhurka tahay weliba xadiiska saxiixa waxaa ku sugan dee saas kale inuu nebigu alay slat slaam duhurka iyo casarka iyo shanta salaadood ba u qunuuday ayay xadiiska imagac dhibeen saxaabadu salaad heblaay heblaay saasuma waa laga yaabaa subuxu inuu usii xoog badnaado oo uu si gaara ah nabigu alayh salatu slam usii qunudi jiray hadday naasidadaasi timaaddo waa la qunuudaya haddii kalena la qunuudi maayo oo subaxana la qunuudi maayo salaado kalena la qunuudi maayo qofkii qunuuda bidcu la yimid haddayse dhacdo haddaba adigoo aan qunuudka aaminsanayn inaad ku daba tukato imaam qunuudaya oo qunuudka aaminsan ah hal tuwaafiquhu fi rafci اlyadayn wa fi ta'miin am tukhaalifuhu a ah? aye ya waad ku waafaqaysaa haye inaad maxaad ka maqanaysaa inaad imaamka khilaafto fitno dmn haddaan fitnama ka maqanin ka waran u ku ogyahay inaad waxba ma garanaysaa inaad adiguna xambali tahay isna uu shaaficiya isagoo koob waaad ku waafaqaysaa haye haye oy adaaba istaagawad ninka kalean sheegaya ya a mar haddaanay sunaba ahayn de ma bidcaad u bedheeraysa inaad ku waafaqdo ayaad leedahay way say u badan tahay waa lagu waafaqaya suri shekh islam ibn tamiya waa lagu waafaqaya waayo waxaa laga baqanaya mukhaalafo ka weyn imaamka in la khilaafo markaa waad iska qunuudeysa aamin baad iska odhanaysa haddii aad qunuudka aaminsan tahay hadda ma jiran walaa cid aaminsan oo salafi way noqon kartaa salafi wuu aamini karaa isma diidayeen oo masaa'il fiqi isagoo salafi ah ayay masaladani hadday doonto la rajaxmi kartaa ka soo qaad walo qowl daciif baa noqdee haddiiba uu qunuuday hadduu qunuudka aaminsanaa oo imaamkii ku daba tukanayo aanu qunuudeyn markaana waxba rashad kicin maayo iswalwaali maaye way iskaga deg ilan qoladanba may odhan waa waajib salaada kamid a waajibaadkiisa midna may odhan naailadu waa maxay haddaba bal ka war hadday abaara dhacaan naailadiiba culimadu tacriifkeedii isku khilaafeen oo qola waxay idhahdeen waa wixii ficlu lcibaada addoommada wixii kasoo fulunba naazilo la dhahda tusaale ahaan haddii ciidanka la qafaasho haddii la laayo haddii la cuno qabateeyo iyo wax lamida laakin wixii ficlulahiya loo qunuudi maayo naazilo loo samayn maayo abaarta kasoo qad iyo roob la-aanta iyo ya loo qunuudi maayo waayo waa ficlulah sidaasaana daliilka u dhow waayo nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam lama hayo isagoo salaatulistisqa salaada ku dhex qunuuday isagoo salaatulistisqa tukadina waa la garanaya isagoo mimbarka ka duceeyeyna waa la garanayaa laakiin markay abaaruu dhacaan in salaada uu intuu istaago qunuudo oo ah, u idhaahdo ilaahu roobna sii ila nebiga alay slat slam ayaa markaa diinta inoo fasiraye ficilkiisii inoogu fasiraye lagama haya ba ilahi nabiga alayh isalaatu wasalaam naailadu markaa waa ciddaa matalan ciddan dee cunaqabateynta samaysay amba waxlaysay amba san kala samaysay waa ficil makhluuqiin soo ma ficilkaa makhluuqa loo qunuuday ba saasaa daliilka u udhow qolo sida kalena tiri way jiraanoo dee culimada kamid ah ducaa lqunuut duca gaaroo soo aroortay inaan jirna halka waa laga qaadanaya sidaa awgeed waxyaalaha aan munaasabka ahayn waxaa mid ah iyada oo matalan gaalo la habaarayo in la idhahdo allahuma hdina fi man hadayt laga bilaabo ila qunuudka ducada gaarka hayskama lehe taa waynu waynu arki doona waa witrido way soo socda isagu laakiin duca ku haboon rasuulku qoladan u habaarayey hebel hebel iyo saas waxaa kaloo laga qaadanaya marka la habaaraya cid in haddii qabaayil lasoo hadal qaado gaalada kamid a ah, amaba xataa cid muslimiin oo cid kaloo muslimiina dhibaateynaysa hadday jirto xataa waa lasoo hadal qaadi kara cumar bin khadaab iyo baa laga soo wariyay saas iyo cali bin abi taalib inay saa u qunudeen qofna waa la magacaabi karaayo rasuulka alay slat slam dagaalkii uxud sida axaadiista saxiixa ku sugan yuu habaaray raggii gaaladaha qaarkood buu habaaray soo ma ya suhayl bn camr iyo xaaris bn hishaam ya allahuma alcan ayu saa rasuulku lahaa haddana markaa ilahay kusoo dejiyey laysa laka min alamri shay aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum alimuun markaasuu rasuulka faraha ka qaaday waana islaameen intii waa laga toobad qablay raggii uu habaarayay magacyadu a sheegayay waa islaameen ilahi waafajiy wacan anas malik radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alay slam qanata u qunoodayn shahran bil dhan markaad maxay kutusaysaa inaanu qunuudkaasi joogto ahayn ee bil gaara ahayn axyaain min axyaa carab axyaa shamcu xayin xayin macnayaal badan bu ley waxaa ka mid ah waa qabiila waa qabiil uma tarakahu uu ka tegay muttafaq caleyh bacda rukuuci maxaa laga qaadanaya qunuudku halkee inu dhacayo rukuucda kadib axaadiista qaarkoodna maxay tilmaamaysay qabla rukuuc rukuucda ka hor markaa labada waji kila doona waa la samayn karaya haba u badnaado nabigu alay sala slam bacda rukuuce haba u badnaado e bacda rukuuc wlaxmed wdarquni naxwhu min wajhin aakar wazaada faama fi subxi miya falam yazal kama suulin yaqnut inuu qunuudo xataa faariq adunya ila addunyadaba ka faaruqay wa canhu radi allahu canhu ana nabiya sal l slam kaana waxa la yaqnut midan qun ila idaa dacaa liqowmin markuu qowm u ducaynaya mooyane aw dacaa calaa qowmin amba u habaarayo xadiiska labada xadiis waxaynu ka fahmayna kaan hore iyo iyo kan dambeba ficilka daca maxaa macnihiisa saameeya xarfu jirka ka dambeeya oo haddii calaa ka dambeysana habaar buu noqonaya daca calaa daca lahu haddii la hahdana wuu u duceeyey weyan wanaag buu u duceeyey haddii daca caleyhi la hahdana wuu habaar weyaan waa nin badan ficilo noocaasa maala ficilka al maala maala can wuu ka leexday maala ilaa wuu u leexday macnaa kii ku cagsi u bilaabay xadiiskan dambe markaa uu sii adkeeyey uu fasirayo laa yaqnut mabuu qunuudi jirin rasulka ala sl ilaa idaa dacaa liqowmin markuu dad u duceynayo muslimiinta ah ou le ilaaho kuwaa dhibaatada ka soo furan aw dacaa calaa qowmin ama qolo kaloo habaaraya mooyaane gaalada in la habaari karo ayaa laga qaadanaya lakin gaaladii oo dhan ma la habaaraya siay u dhan yihiin oo ma la odhanaya ilah xabadba haka reebin gaalada ya walaa uqtulhum badada walaa tuqaadir minhum axada nebigaa ku duceeyey alay slat slam maya maya way beri daliilkeeda la kaale insha allah an sacd bn dariq bn shaym alshacir radi allahu anhu qala wuxu qultu waxaan kuhi aabay yaa abati aabay inaka adigu qad salayta waad ku daba tukatay khalfa rasuuli llahi sala lah ala sl rsulka la gadaashiisa wa abi bakr wacumar wacuثmaan wacaliy fakaanuu yaqrituuna min qudina fi lfajri qala wuxu uhi ay bunay ay maxay kamid tahay curuufta nidaaga shantaabay ah kamid tahay oo bimacnaa ya ay bunay ya bunay wiilkaygiiow muxdath waa khabar mubtadiisi goyay muxdath ee inahu amba huwa isagu haddii inahu la dhaan wuxu noqonaya khabarkeena huwa muxdath waa bidco iyaakum wa muxdathaat lumuurna de waa kii nabigu yihi waxaa diinta lagu soo kordhiyo iska ilaaliya an xasan bn cali radi allahu canhuma qal wuxu callamanii rasuulu lahi sala llah ala sl rsulku wuxuu baray kalimaatin kelimada aquuluhuna aan idhaahdo fii qunuuti lwitri qunuudka salaada leylka ee witrida waxa uu baray allahuma allahuma hdinii fi man hadayt wacaafinii fi man caafayt watawalanii fi man tawallayt allahuma ya allahu ilaahayo ihdinii hanuuni fii man ay maca man cid ila hanuuni hadayta aada hanuunisay oo min alambiyaai wasaalixiin wcaafini ilaahw ilaali min aladwaa walawjaac wagayri dalik fii man ay maca man cid ilaahw ila ilaali caafayta aada ilaalisay watawalanii ay tawala amri ilaahw arrinkayga hagaajiya fii man cid ila hagaajiya tawaleyta aada hagaajisay cidda aada wanaajisay arrinkooda ad u hagaajisay fi aakhiraba ilaahw kuwa anigana y raace wabaarikli ilaahw i barakee fii maa shaygii acdayta aada bixisay ad isiisay ay fii acdaytani waqini ilaali waqini ay ixfadni iga ilaali shara maa shay sharkii qadayta aada xukuntay oo aada qadartay waayo fa inaka taqdi ay taxkum watuqadir adiga ilaahw xukuma walaa yuqdaa caleyka laguma xukuma adiga oo laguma maamulo laa mucaqiba lixukmi ilahay cid xukunkiisa ka daba tegaysaa ma jirto inahu ina alamra washan arrin wuxuu yihi laa yadilu laa yusiibuhu dullun wasaqaar ma dulloobo man waaleyta cidda aada ilaaliso man tawaleyta amrahu wa aslaxtahu tabaaragta takaahura khayruk ilaahu khayrkaaga waa badnaaday rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaygo watacaaleyta waanad sarraysay tarafacta wa tanazahta can kulli naqsi rawahu lkamsa wasaaro dabraaniy wuxuu kordhiyey iyo walbayhaqiyu walaa yacizu ma cisoobo man caadayta halkaa laa yadillu man waalayt ma dulloobo ka aada xiidhisa walaa yacizu mana cisoobo man caadayta ka ad colaadisa adigu zaad nasaa-iy wuxuu kordhiyey min wajhin aakhar fii aakhiri xadiiska akhirkiisa wasala allahu calaa nabiy wasala allahu cala nabiy in laga dambeysiiyo ducadaas wlbayhaqi can ibn cabaas radi allahu canhuma kaana rasuulu lahi sala lah ala sl rsulku waxaa yucallimuna midna bara ducaa nadcu ducaacan ducuuna barayay nadcu bihi aanu ku ducaysano fi lqunuuti qunuut lwitr fi lqunuuti qunuudka min salaati subxi salaada subaxa wa fii sanadihi dacfun xadiiska sanadkiisa subaxa sheegay dacfi ku jira marka xadiiskana daliil wuxuu yahay ana alqunuut في lwitri thaabit in qunuudka salaada witrida ah inuu sugan yahay ducadan in la akriyaana inay sunnaha tahay oo حسن بن علي cali radi allahu canhu canhumaa isagii aabihii ba alla raalian ka noqday waa xasan bin cali bin abi aalib oo nebigu awohaa rasuulka ay baray bui ducadaasaan ku ducaysto xasan ina yaroo aad u yar bu ahaa markaa haddana waa ka ducadaasi bartay ee rasuulku baray way ducadan marka macno ballaadhan ba ku sugan aada iyo aad bay khayr addunya mid aakhiraba usoo koobtay ducadan qofkii ilaahay baryaya ilaahay sifooyinkiisa usugaya awooddii isagu beri ka noqonaya awoodda ilaahay usugaya cize iyo sharaf xagga ilaahay laga helo tilmaamaya hadduu ilaahay ku duleeyey cidka karaameynaysa inaanay jirin wahaakada ducadu macnaheedu waa waadix fiimantaana waa macaman fiidaa bimacna maca bay ku fasireen culimada xadiiska fasiraya oo ciddaasi maxay noqon karta cid kasta oo dee wanaagsan ambiyadii uhoreyso iyo saalixiintii iyo shuhadadii siraad aladiina ancamta calayhim ilaah halkaana maraydii o kale umay la macnata ya ihdina siraat almustaqim siraat aladiina ancamta calayhim ilaahw kuwa aad unicmaysay waddadoodana mari ihdinii fii hadayt ilaahw kuwa aad hanuunisay ambiyada iyo saalixiinta iyo shuhadada iyo sidiiqiinta ilaahw ila hanuuniyo iyagana ay raacin ihdinaa markaa macnayaasha ku jiraan waxaa ka mid ah habitni wey isug haddaad keligaa tahay sanad markaa uducaysanaysaa ilan berigaa hore nabiga ala sla sl waqtigiisa jamc laguma tukan jirin haddiiba se aad cid tukinayso od u ducaynayso maxaad ka dhigaysaa damiirkubaad jamc ka dhigaysa allahuma ahdina fi man hadaysa haddaba culimada in badan oo ka mid ah waxay leeyihin aamiin waxaad odhanaysaa marka marka lagu tukinaayo marka lasoo soo gaadho qini shara ma qadayt lakin fainaka laa taqdi walaa yuqda caleyk de waa abr waa waran inahu laa yadil ma walayt walaa yciz man caadayt tabaarikta rabbana watacaaleyt aamiin lo odhan maayo waa la iska aamusay intaas in ducadaa saliga nebiga lagu soo gabagabeynayana xadiiska damba laga fahmaya waana la kordhin karaayo duco kale oo iska madax banaan oo lagu dari karaa mar hadday shareecadii waafaqsantay qunuuda witridaas waa sunna in lala yimaado mararka qaarkood iyadoo ay habboon tahay bay culimada qaarkood marmarna in laga tago oo shayga sunnaha ah, marmar in laga tagaa faa-iidooyinka leeda waxaa ka ah in gaar ahaan qofka dadka tukinaya oo kale aba dadka u sameynaya inuu allahu mustacaan dadkii uu fahamsiiyey inaanu waajib ahayn madala tusaale waxay usoo qaataan hore inuu soo mareeye eh? haye shay rasuulka alay slat sla ka tegi jirin labada suuradood ee jumcaha la akriyaya matala suurata al insaan iyo iyo sajda inaad marmar ka tagto markaad muddo dheer joogtaba si loo sidaanay dadku ufahmin inay waajib tahay sunahan ay ufahmaan inay suno tahay oo si kalena loo akrin karo qur-aan kale la akrin karo o lagu bedeli karo allahuma ahdinii hidaayadani arrin sahlan maaha ilaahow i hanuuniyo itoosi weyaan ina sug dadka wanaagsan ilaahw dha raaci ayay noqonaysaa tawafanii musliman walxiqnii bisaalixiin marka in dadka wanaagsan ilaahay ku raaciyo slafu saalix ambiyadii dadka wanaagsan waa waxa loo soconayo waa qowm laa yashqa bihim jaliisun iyo dadka wanaagsan iyo la dhaqankooda iyo la joogooda waa sababta uu markaa uu yihi cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu iqtaduu biman qad maat faina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna war ree ciddii dhimatay ku dayda buu yihi hadda isagu saxaabi waa la socoy saxaabadii kaluu sii sheegaya waayo ka nool fitne loogama aamina imisaynu aragno inxiraafay ya imisa qofaynu cibaadadiisa kamanayna inu lahayn wallahi ninkaasi waa ahlulcibaado safka hore kama baxo soomka siduu soomo ad yaabaysa ayuuba haddana inankii yaraa dhafoorada xeerto maad arkaysa wada war ma aragteen waa dhacday dee ha dhalinyaro aada u diirdiiranayd <laughs> oo sbiid xooga ku socday marka hore oo markaa qului xooga marka hore sameynaya kaasi waa mubtadic kaa kale waa mubtadic kaa kale ka saar kaa kale ya ka gur oo halkii uu kii uu ka gurayay joogay markii dambena tegay oo halkii suufiyadii ku beeray casriga ahayd amba markaa dee suuqiisaba iska daray in الdiina yusra walan yushaada diina axadu ilaa galaba haddaba markaa dee ilaahow isugayay taasay nal gashaye qofki ilaa uu ka dhimanayo warwarkaasi waa inuu haysto nebi maxamed ba ducadii ugu badnayd ku ducaysan jiray maxay ahayd allahuma rabbana atina fi dunya wa xadiis xadiis kalena muxuu tilmaamaya ya muqalib اlqulub ثبت عalى diinik qalbiga inagu ma hayno rasulka wuxu uhi ina اlqulub bayna usbucayni min asaabic الraحman yuqalibuha kayfa yasha ilahay ba si doon ugedgediyay qofkuna ilaa waxa loogu gebagabeeyo mooyaan inaan acmaal bilkhawaatim marka waa inuu markasta ducadu waa hubka u culus ilaahaw xaqaygii waafaji ilaahaw igu sug ehdinaa suu ku celceliyo isagoo sababtiina la imanaya hidaayo keliya un de qofka kudayn maayo baryo keliya asbaabtii hidaayadana uu raadsanaya iyo dariiqii lagu helayay de oo dalabulcilmigan uu ka mid yahay haye istaag adigu ninka xagga dambes sheegaya a ah. ah. ah, fadhi ninkan ka horreyan sheegay halkeebaa la marayay al kor u ya a ah. wacaafinii fi man caafayt ereyga caafiya horena wayna kusoo marana imika ya eh? waxa ay ku fasireen culimadu ursuqnii alcaafiyata can kuli naqsin fi dunya aw iddiin ilaahow iga ilaali oo iga caafimaadi nuqsaan kasta oo adduunya ama mid akhira tu addunya maxay noqon kartaa xanuun iyo faqri iyo dhibaato kale iyo cadow kaa guuleysta diintiina ilahu diintayo ilaali weeyaan marka ereygan allahuma ina asaluka alcafa walcaafiyata waa erey nabigu alay sala sla ina amray oo aada u cajiibay aada u qaleya waana ducooyinkaanu nabigu ka tegi jiray alay sala slam xataa markaa aroortii iyo galabtii allahuma ina asaluka alcafa walcaafiyata fi dunya walaakhira allahuma naslk alcafw alcaafiyata fi diini wa dunyaaya wa ahlii wa maali ilaa aakhiriha ilaahow ilaali bu nabigu ku celin jiray haddaba nebi maxamed oo loo ballan qaaday inuu janno gelayo ilaahay doorso inaguna saasoo kale warwarkeenu waa inuu fara badnaado diintuna waa inay diini naga noqoto manhajka saxdiina waa inuu diin noqdo haddaad is aragto adigoo yar jecel lagu yar buunbuuniyo oo lagu yar qaadqaado xagga dee masaa-il diiniya wax lamid ah iska ilaali halkaa shaydaankii baa kusoo gala soo maha ya allahuma ini acuduka min alriyaai wasumca sumcaddu ilahay ka mugan geli jira rasulku hadda waa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam allahuma xajan laa riyaa fiihi walaa sumca buu nabig ohan jira alay sala slam oo nebi maxamed alay sala slam o ku ducaysanaya kuwa naarta looga horshadayna waa kay noo sheegay ciddi yihiin warwarka saa markaa qofku markuu ugu badnaado rajadiisuna de way wanaagsantah oo qofkii addoonnimo muujinaya faqri ilaahay inuu u faqiir yahay ilahay bahay ba muujinaya ya ayuha الnaasu antum الfuqaraau ilى اllah wallahu huwa اlganiy اlxamid horta cidda u baahan waa adiga ilahay u bahan ilahay kuma baahan qofka inta badan degdegaya amba magac iyo waxaasi ku jiraana xaq ayay isagoo isma qabanayaan sababtaa waxa weeyaan imika haddaad dooneyso in lagu hahdo sheekh hebel halkan kan kale kan kale salafiyada ha ku habsaamin waa inaad xaggee tagto xaggaa iyo axsaabta diinigaa iyo kuwa siyaasiga iyo iskaga sita inta goor waa hadda doonayso in lagu yar boonayo halkan lagu geeyey maal halkan heerkaa lagu gaadhsiiyo amba aad jeceshahay meel aad kusoo yar caan baxdo garoon kubadeed garoonkii kubadda caadigahayd ma sheegaya waxaan saa idin leeyahay waan u fiirsaday inta badan dadka dadkii dadka qofka iska jecel waxyaalaha noocaasa ah, kuma sugnaan kara xaq noocaasa ah. meel kalu iska tegaya waayo meel kale ka helayaa dee ilan xaqu tawaaduc buu ubaahan yahay xaqu muxuu ubaahan yahay tawaadic u baahan dad badanna quluwi baa galay dhalinyarta qaarkood matalan yamanta ragga qaarkood u cilmi doonteen badan rag badan baa niyad wanaagsan ku tegay ilahay u barakeeye markaasay soo faa'idaysteen culimadaa wax inoo dhiga in badan oo kamid ah dhalinyaro badan baa markii dambe xaggaa aada u niyeeyey dabeedna isagoo wax badanna soo faa'iideysan ayuu muxuu isku qaatay inuu yahay sheekhubeledka ama muftigi oo sheekii wuxuu dhigay ba ya isku dhirin ama halkan maaa ama laodhan lagama soo dhaweyn waxaa kamid a ah dhalinyartan imika matalan dictor fulan ama waxaas jaamacadaha ka soo baxa oo nooci in la yar bumuni waayo qaarkood baa la wareysto war maxaa kugu dhacay nin wa lay soo dhaweyn waayo kuleeyahy salafiyiintu sodagii salafiyiinta kamid ahaa doctor fulano maxaa ku dhacay soo mt kamid a waa nin hay lasoo dhaweyn waaye wataloo soo dhaweyntani maxay hadaa dooneysa <laughs> ma xisbi meel joogo leeyahay maanta xaflad weyn waxaynu uqabanaynaa in laynagu soo beeray <laughs> de maya waaas wax soconaya ma ee isaga laftiisa maxaa ka muuqata meesha nin heer gaadhay baan ahaye maxaa dee dabeetna meeluu heer ku gaadhaaba la gaadhsi la iyaa اللهم ahdinii في man hadayt unba hadalkaa aada la galee waxaa laga qaadanayaa nebi maxamed ala sala sl inunka awoga u haba dee ducadan baray soo maha waa duco aada loogu baahan yahay wacaafini fi man caafayt watawalanii fi man tawallayt allahu waliyu ladiina aamanu tawallayt tawalla amrahu arrinkiisii u hagaaji marka cidda ilaahay arrinkiisa toosinayo ya kabtiisu way yeelanta kabtiisu way yeelan tahay ninka laakiin ilaahay arrinkiisa kala daadinayana kabti ma yeelna haddii ilaahay subxana wa tacala arrinkiisa kala tuuraya xabma hagaagayan marka ilahay dadka wanagsan buu hagaajinaya wayaziid allahu aladiina htadow hudan ilahay dadka wanaagsan hanuun buu sii kordhinaya kuwa kalena falama zaaquu azaaq allahu qulub bidcaduna way isdhashaa say self uga sheegeen lii fi ma acayt ilaah waxaad isiisay caqliga iyo cilmiga iyo cuudka inta waxaad isiisay maa waa caam fii ma ilahu intaba i barakee oo waxtari igu sameeya barakaduna waa khayr fara badan oo sugnaada waqinii shara maa qadayt lama odhan ilaah sharkaaga iga ilaali waqinii sharak ma odhan maxaad ohanaysaa waqinii shara maa maa baa loo idaafiya sharki qadayt marka waa inagii horena u sheegnae sharku xaggee u dhacaa mafcuulaadka ilaahay subxana watacaala ilaahay sharka inuu qadaro amba waxaan sharkahay ficilka ilaahay marka la eego alla inuu amray amba inuu sam inuu waxa weeyaan sharka ilaahay subxana watacaala inuu amray kasoo qaad wax kamida sharka waxay dadku arkayaan amba markaa inuu dhacay sharkaasi marka ilaahay ficil ahaan loo eego waa khayr tusaalahaan tuuga inta gacanta la gooyay isaga shar bay ku tahay amarka halkaynu sheegna waa saas ilahay sharka ma amre waxa weeyaan tusaale ahaan tuuga in gacanta la gooyo ama qofka sinaysan dhagax lagu dilo binisbati ilayhi waa shar soo maha in ilaahay shaydaanka abuuro shaydaanku waa shar soo maha laakiin ilaahay inuu qadaro iyo shaydaanka abuurkiisa u abuuraya shaydaan waa shar lakin abuurka ilaahay uu abuuray waa khayr lakiin sharku xaguu ka soo baxaya waxa ilaahay sameeyey xikmadna ilahay uu kaleeyahay waayo shar maxdii ma jira bay culimadu ihahda dhinac khayr ka wata dhinacbu ayuu khayr ka wata wsharu laysa ilaykna waa ki nabiga ku jirta ala sla slam wاlkhayru kuluhu fi dik ducadii nabiga ku jirtaan ujeeda marka wixii aad qadartay ilaah sharkiisa iga ilaali fainaka laa taqdi fainaka taqdi walaa yuqda caleyk fainaka taqdi ilah alaada xukuma walaa yuqda caleyka adiga laguma xukumo taasina waa xaqiiqo weeyaano wax allo waxaa makhluuqe wax issheegay isku sheegan isbidaya ee nin boqoraa matalan halkan ka taliya ama fulaan ama berri ka maalin ayuunbaa isaga laftiisa laga adkaanaya <coughs> oo isagoo madaxweynaha warqad soo saari jira warqadiisaa la socodsiin jiray ayaa uu daciifaya abo ninkii uu warqadda udhiibi jiray ee u qaadi jiray ayaa warqadda ku tuuraya maalin dabanaya o tag waxaan anaga waxaan ku siaanu sameyn warqadda adaan san warin hebel maadigii baa de ha ishaadu baa leegaya way maalinna waa laga haybeeysanaye maalinna wakaas laakiin ilaahay xukunkiisa cid ka hor imanaysa iyo cid wuxuu yeedhaysaa ma jirto aayadda qur-aanka ilahay hi laa mucaqiba lixukmi tacqiibka waa maxay waa in laga daba yimaado soo maha cid ilaahay xukunkiisa cirhbinaysa ohanaysa alla wuxuu waajibiyey salaada soo maha waanu ka noqonay salaadda waa ka kac saasaa la yeelaya taa kale ma jirayso hebel baa dhimanaya ma dhiman kara hebel ilaahay wuxuu yihi soo maha waan dilaya laba hebelkaasoo iminka nafta ka qaadaya ha shan sanaan ugu daray anigu miya <laughs> maya taa lama helayo marka fainaka taqdi walaa yuqdaa aleyk adiga laguma xukumaya inahu ina alamra washan laa yadillu madlooman waalayta qofka ilaahay weligiisa noqdo wuu guulaysta kaasi ma duloobayo oo waayo sow tan gaaladu iminka maanta bal waxaad ka warrantaa ninka gaalka ah ee maraykanka ee sanka taagayee nugniyar baan samaystay lehe waddankiisa aynu kasii caranayn iyo ninka muslimka ah ee maanta filistiiniya meel lagu dhibaateynayo ka ee koob shaah wuxuu ku cabaanaysa waa tusaale una dee dulinimadu maaha inaad lacag hesho amba inaad magac yeelato haddaad ilaahay ka baqanayso aakhira wax wanaagsan ku horeeya ka hor oo ilaahay nasrigiisa aada sugayso iyo haddaad ciqaabka ilaahay sugayso kugu soo socdo ka war soo aada uma kala foga talabaad adduunyada waxaa laga yaaba gaalka in loo seeto dheeriyo xub aani gaadhinba aakhiru ku duloobaya aakhiraana usii dara markaa laa yadillu man waalayt waxaa muslimiintu markaa duliga kaga bixi karaa waa inay diinta ku kudhiganaadeen waxaanu nabi maxamed inoo sheegay alayh slat slam wuxu uhi wajucila adilatu wasaqaaru calaa man khalafa amri aada ugu fiirsa xadiiska wajucila adila a wasaqaaru calaa man khalafa amri dulinimo iyo liidasho waxa la saaray oo la duligay a cidda amarka ikhra ilahayna ree bani israiil saasuu ku tilmaamay addilla in la duleeyey markii ay dee kibreen ee diintii ku dhaqi waayeen ilahay inuu cadowgoodina u duleeyey tabaaragta albaraka tabaaragta isagoo ficil maadibaya xaqiisa lagu isticmaalaa waa takaasara khayru khayrkaagu waa batay rabbanaa watacaaleyt rabbanaa xarfinidaagii baa go-aanaya rabbanaa watacaaleyta tarafacta watanasahta can inaqays rawahu braaniy bahaqiy wazada braaniy wlbayhaqiy walaa yacizu man caadayt halkaas hore la geliya marka laa yadilu man waalayt walaa yacizu man caadayt mana cisooba cidda aad colaadisaan macnihiina uu istagayaayo haddii cid aad colaadisana ciddaas kasta iyo awood kastaa sheegatay ma ma cisoobayo oo zaadana sa wajhin aakhara fi aakhirihi wasala allahu cala nabiy walilbayhaqi can ibn cabaas radi allahu canhuma kana rasuul lahi sala lah ala sl rsulku waxa yucalimuna min ducaa nadcu bihi an ku ducaysano fi min salaati subxi wa fii sanadi dacfun an abi hurayrat radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam idaa sajada axaduku midkiin markuu sujuudo falaa yabruku yo u fadhiisan kamaa yabruku lbaciiru sida awrku u fadhiisto walyada xadhiga yaday labadiisa gacmood qabla rugbatay labadiisa jiri goor akrajahu athalaatha wa huwa xadiiskani ayuu yihi sheekh ibnu xajar weyaan aqwa wuxuu ka xoog badiyay xagga sanadka iyo xagga sixada min xadiis wail bni xujrin xadiiska wail bn xujrin radi allahu canhu oo ah xadiis kan dambe ra-aytu waxaan arkay waa wail bn xujr baa ohanaya rasuul allahi sala la ala sl rasuulka allo idaa sajada markuu sujuudo wadaca dhigaaya rukbatehi labadiisa jirib qabla yadehi labadiisa gacmood ka hor akrajahu arbacatu fa ina lilawali maxay ku kale xoog bateen ay uga rajaxayeen fa ina lilawali ka hore ee gacmaha in la horreysiiyo shaahidan xadiis kalu leeyo markhaatiya oo la macnaa min xadiis ibni cumar radi allahu canhuma xadiiskii cabdillahi bni cumar oo inuu gacmaha horreysiin jiray saxaabi ibni xuseymata wadakarahu lbuhaari wuxuu sheegay mucalaqan isagoo mucalaqa mawquufana mucalaq waxay xadiiska bilaa sanada oo sanadkii la gooyey xagga hore marka laga gooyey mucalaq la oo mawquufa waa cabdillahi bn cumar ficilkiisiia ah. oo nabiga loo rafcin alayh salatu slam y isadii u dambeysay imsaa ka hadhay toban daqi xadiiskana qadiyadan waxa weeyaan waa masle ay culimadu aada ugu murmaan oo masilada salaada ku saabsana intiinana waxaa laga yaba iminkana isku khilaaftaan aduu markaad tukanayso markaad sujuudayso ma gacmahaad horreysiisaa mise jilbaad horreysiisa gacmahaad horreysiisa adiguna gacmahaad horreysiisa yaa jilbaa horreysiiya adiga iyo adiga iyo adiga waay marka labada xadiiskee baad qaadatay adigu maxaad kaa u qaadatay gacmaha xadiiska dambe eh? mushaabahaatu xayawaan buu sheegaya hay way xayawaanka ma waxaad shabahday marka labada hore dhigtay mise marka labada dambaa dhigtay waay oo oh, falaa yajlis falaa yabruk kamaa yabruk lbaciir soo maha awrku siduu fadhiisanayo bal waayo awrku siduu fadhiistaa ma labada ma labada lugooda dambu horreysiya mise labada jeediyooda hore adiga jeediyahaagu maye labada gacmood miyaan ahayn ilaan afar bu awrkuna leey soo maha markaa waaya haddaad labada hore horeysiiso labada gacmood awrkii qaarka hore dhigay in aad la mid ahayn haye haye de mashi bu kuma cadda xadiisku weliba rasuulka idaa sajada wadaca rukbatey qabla yaday baabaa ku jirta xadiiska haye nin jilbaha dhigaan doonaya inuu sheego wadan gacmaa digtar waan gartay idinka warkiina waa tira idinku awrkan aan haye a ah. aye shilbuhu horreysiiya aye aye ah. a marka dad gacmaha tuurto awrkiiba ad waafaqo ay awrkiiba ad wa u ekaanaysa ay jilbihii ba xagga hore ku yaalla waayo labadaa ku dambana maxaa yala ku yaalla maxaa la labada hore haddaad tirahdeen labada hore ku ku yaalla waa jilbaha labada dambe uu ku fadhiistay halkaa inagu labada ku yallana maxa la idhaha ya waa labada dambaa jilbaade haye wuxuba jiba masaladan haddaba saasaa loogu murmayo wax kale maahe qadiyadan awrku muxuu ku horreysiiya waxaa la isku waafaqay qaabka si doonaha sameeya labada u horeeya horreysiiya soo maha haddaad gacmihii horreysayba culubna leeyihin haye maxaad waafaqday awrka ilaa ibn qayim uu ka gaadhsiiyey xadiiskani uu dabarogay oo wuxu uhi wal yadaci yadayhi qabla rukbatayhi xadiisku wuxuu ahaa bu uhi wal yadac rukbatayhi qabla yadayhi ibnu qayim halkaasu ka gaadhay rukbatayhi baa horreysay bu leya xadisku macquulba maaha inaad awrka tirahdo awrkan khilaafayaayo gacmaha ayaan horreysiinaya awrkii baad waafaqday sheikhulislaam tamiya caynkaa matgiisa aada ugu waafaqay de ibnu baa ardaygiisa ahay culamada mucaasiriinta ibnu baas ibnu cuthaymiin iyo iyaguna meesha halkaasay mareen ibn cuthaymin wuxuu leeyahay waxaa la diidaya wasfiga lama diidayaba gacan horreysiye iyo lagu horreysiye awrkii haddaad qaabka xagga hore horreysiiso gacantaada horreysiiso wasfigii awrka ma waafaqday mise maad waafaqin awrka qaabkiisii xagga hore u horreysiin ad waafaqay sheekh albani baa cagsigaa ah isagu xadiiskan isagu walyadicdika lurkubatay ayuu aada u faahfaahiyey labada gacmood baa la horreysiinay xadiiskan dambe xataa laftigeeda sixadiisa waxbuu ka sheegay iyo culimo badan ka sheegay sajad wadac rukbati qabla yaday waxbaa laga wada sheegay laga sheegay marka xagga daliilka xoog badnaanta xagga sixada xadiiska waxa u dhow gacmaha in loo horreysiyo ayaa xagga sixada u dhow labada gacmood in la horreysiyo xagga qiyaaska marka la eego awrka dee labada jilbood baa u dhow in loo horreysiyo ilan awrkood khilaafaysa marka wallahu aclam waxay u badan tahay in gacma la horeysiinayo lakin ninkii lagu horeysiinaya horeysiiyo waana masalo ay culimaduba de saa iskugu khilaafsan yihin wax kalena maaha daliilkuma keenaya waxaase la isku waafiq uri shekh islam taymiya hadduu qofku jilbaha horeysiiyana salaadiisu xamay noqon hadduu gacmaha horeysiiyana salaadiisu xamay noqon ee waxaa laga warramayaa w keebaha sunuha nabigu yahay alayh isalaatu wasalaam ma gacmaha horeysiintiisa mise waa jilbaha horeysiintooda insha allahu horta ciisadii daba fasax bay ahayd sidaasaynu ugu durugnay berrina xadiisku u jira xiisadda u dambeysa kitaabkan buluqaad soo qaadanaysa siniinta inagugu jiri jire marka hore lakin berri waynu dhiganayna maadaama waktiyad qaarnin na dhaafeen waa saa markaa iminkana iska fasaxantiin wixii kale soo haray maya wallahu aclam waraxmat ullahi tawfiq asalamu calaykum